صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله تعالى baabu salaati اljumca jumcada salaadeedii yani xataa khudbadeedii uu ku jirtaa hadda waa lasu leannahu khudbateynku waa niyaaba can ragcatay iyo duhri bay qaar qabaanba labadii ragcada duhurka ee la gooyey meeshoodi bay taagan yihiin marka salaadii iyo khudbadii labadaba ka hadlayaa jumuca iyo jumca iyo jumca ceraadaba in la godo iyo in la kordhaba iyo in la reebaba meenka waxaa la dhihi jiray fi ljaahiliyati yowm alcaruuba ay dhihi jireen marka lafdigan jumcada waa ismu islaami magac islaami ah weeyaan waxaa jumco loogu magacaabay lima اجtamaca fiiha min alkhisaali walfadaa'il اlkathiira waxaa ku kulmay maalintaas oo fadaa'ilo fara badan maalintaa gudaheeda ku jira wa qiila jumica khalqu aadam calayhi الsalaatu wasalaam nabi aadan abuurkiisi baa maalintaa la jamciyey wa qiila liijtimaaci الnaasi fiiha dadka ayaa soo aruura oo soo kulma maalintaasi maalin qiimo badan weeyaan wuxuuna alle ku khasisay alumma almuxamadiya ummaddan muxamediyada ee nabi maxamed sala allahu alayh wasalam loo soo diray ayuu ilaahay ku fadilay oo ku khasisay ummadihii naga horeeyey maalintan sidaa unbay fadli u laheede waa laga qariyey ijtihaadkoodaa loo daayey fa akhda'uu fii ijtihaadaatihim ijtihaadkooda way ku gafeen yahuud sabti bay ku fadhiisatay oy calmatay oo caleema saaratay nasaarana axadda ayay calaama saaratay oo ay maalin ka dhigatay maalin ciida labadaba way ku gafeen waxaa u fadli badan waxay jumcada walidalika nabiga calayh salaam wuxuu yihi annaasu lana annaasu fiiha lana tabic dadku annagay nagu raacsan yihiin jumcada alyahuudu hada waannasaara bacda gad marka inaga aan maanta kale ciidno oo jumco noo tahay maalinta ku xigtay beri oo kale ah sabtida yaa yahuud ayaa ciid u noqon bacda qad oo xad ahna waa nasaara marka naxnu alawaluuna asaabiquuna buu nabi sal alla slam yiri annagaa ugu horeyna xagga khayrka jannadana gelitaanka umad maxamediya sal l slam wa naxnu alaakhiruun xagga bicthada iyo soo saaridda iyo soo bixidda ummadda ugu dambaysay baa nahay toddobaatankii ummadood koonkan isdaba socotay lixdan iyo sagaal ummadood baa naga naga horreysay xadiis saxiix kusoo arooray ummadda ugu khayr badan waa ummadda nabi maxamed sala allah alay slam ugu dambaysay wey marka jumcada iyo fadaaisheedu fara badan yihiin qaar ka midana keeni doona waxyaalaha khasaa'ista ay leedahay ee laga rabo qofka inuu maalmaha sameeyana in kamid a ah musanifka inoo keeni doona raximahu llah man lazimahu duhru qofkii duhur uu ku laazimo lazimat ljumcatu jumcadana way ku laazimtay duhr wuxuu ku laazimay kulu muslimin baaliqin caaqilin qof kasta oo muslim ah oo qaangaara oo caaqil ah duhur waa laga rabaa marka qof kasta oo saddexdaa laga helay jumcana waa laga rabaa ilaa mustuniya waxaa lasoo reebay mooyeen man lazimahu duhru qofkii duhru ku laazimo lazimat ljumcana waa ku laazimtay ila cabda addoonka iyo walmar'ata haweeneyda mooyeen addoonka iyo haweenka iyo duhur waa lagu leeyahay laakin jumca laguma laha jumco laguma laha oo lagama rabo wlmusaafira iyo musaafirkii fi gayri macsiya safar aan macsiya iyo dembi midna lahayn qofkii safray ee musaafirka ahaa mubaaxa ah asaguna waa sidoo kaleo macduur wey oo jumco waxaa wey laguma lahaa walow safaran safar baa ahaada safarkiisa qasiiran yar duu kasoo qeyb galo oo salaadii dadka la tukado waa ka asixi <clears throat> laakiin waxba lagama raba isagoo laguma laha <clears throat> wamaa asqada wa kullu maa asqada saa kuludaasaa qoran socda qaar fiican tahay wa kulu maa asqada aljamaaca wax allaala wixii jamaacadii salaadihii faradka ahaa jamaacadooda wixii rida oo cudurdaara asqadahaa jumcadana way riday jumcadana way ridaysaa acdaartii acdaarujamaca waa kaan soo maray qofka jamaacada waxa ka reebi kara ee cudurdaarka ah acdaartii jamaacada jumcaduna acdaar bay cudurdaar bay u tahay wadaalika kalmaradi jiradii iyo watamriidi xanaanayntii wey qofka hadduu xanuunsado mariid noqdo jamaacada way ka dhici jirta jumcadana way ka dhici qof xanuunsan buu xanaaneeyaa oo kor fadhiyaa oo la joogaa oo xaalkiisa ogyahay tamriid asaga jamaacada waa ka dhacaysay jumcadana way ka dhacaysaa marka wagayri dalika kuwaa keyrkood qaar labada anbu mithaalka aga keenay intii kale haddi waa too <clears throat> way soo martay adaartii jumacada ridaysay roobkii iyo biyihii iyo wadadii iyo waxyaalahaas o dhan baa kamida indilaam iyo mugdi qabow daran arrimano cabsi haddii haysa qofkii haddii uu qof dayn lagu leeyahay deyntii ka yaabanba in masaajidka loo fadhiisto wma كل ما asqada الجماعة asqadahaa jumcadana waa ridaya kalmaradi jiradii watamriidi xanaanayntii wey wagayru dalika iyo keyrkood wlmuqiimu biqaryatin qofka qaryo ku nagi ee muqiimka ah ee qaryo degan laysa aanan ahayna fihaa qaryadaasi aynan ahayn arbacuuna afartan kaamiluuna dhamaystiran afartan rag ahoo qaangaar ahoo baaliqiin ahoo mustawdiinoo aynan ahayn waa muqiimiin laakiin arbacuuna kaamiluuna ma gaarayaan see la yeeli afartan miyana gaarin shaaficiyada weeyaane fain kaana haday hadduu yahay bxayu low naada qarya degan yihiin iskoodna jumcaha ma tukan karaan laakiin magaalooyin waaweyn iyo magaalo jumca lagu tukadaan kasii dheereyn kama dheeradaasi xadda loo sameynayo iyo curfiga iyo caadada loo sameyn buu kuu sheegi rabaa ay jumcada masaajidda kale ina aadaan iyo magaalooyin kale ina aadaan laga rabo wuxuu leeyahay wlmuqiimu bqaryati laysa fiiha arbacuuna kaamiluun afartan qof aan aan gaarsiisnayn yundar waa la fiirin kuwa ayaga afartanka ah aan gaarsiisnayn qaryada degan waa la fiirin xaalkooda fain kaana bxayثu hadday yihiin xaalad low naadaa rajulu nin hadduu dhawaaqi lahaa caaliyi sawti sawtkiisa uu sareeyo dhawaaq dheer oo jahwari ah biطarafi beledi اljumcati jumcada beledka lagu tukado fiidiisana u istaago aladii darafkii min jihati اlqarya tuulada xaggeeda jiray wal aswaatu iyo soodyaalka iyo wariyaaxu dabeelahuna saakiratun ay degan yihiin oo xasiloon yihiin la samicahu uu maqli lahaa muslim mid raaricinayo oo saxiixu samci maqalkiisa uu fiican yahay oo waaqifun taagan bidarafi lqaryati tuulada darafkeeda alladii darafkii min jihati beledi ljumca jumcada beledkeeda xaggeeda jiray lazimat ljumcatu baa waajibaysa marka kula ahli lqarya qaryadaas ehelkeeda dhammaantuba adaa ku laazimaysa soo maaret waa dad tuulo degan meelaha mudagaari kala degan yihiin afartanna ma gaarayaan afartanna ma gaarayaan tuulay degan yihiin koladii tuula deg degan ay tuuladooda ayna gaarsiisan afartan muqiimiin waa yihiin laakiin afartan ma gaarayaan magaalooyin iyo tuulooyin waaweyn oo qaangaaray oo afartan iyo ka badan ba jooga ayaa <clears throat> ayaa ku dhow waxaa la fiirinaya markaa dhowanaashaha xaddeedi haddii uu magaaladaasi jumcada lagu tukado fiideeda meesha usheesa buulada laga baxo uu qof istaago qofkaasna waa qof dhawaaq dheer markaasuu dhawaaqay wax dabeela iyo wax qayro iyo hugun ah oo yeerayana ma jirto dhulku degan yahay qaylada iyo wax shaqadha waa deganta waa qayliyey markuu qayliyey dhawaaqiisa waxaa maqlay mid tuuladaas afartanka ka yar degan irifkeeda xaggan magaalada soo xiga magaalada weyn laga qeyliyayo xaggeeda irifka soo xigaa taagan mid taagan baa dhawaaqi maqlay hadduuba maqlay intii kaleba waay waxay ku waajibaysaa inay jumcadii tukadaan oo imaadaan oo masaajidkii magaalada laga dhawaaqaayo waa inay imaadaan oo ay ku tukadaan magaalada way ku dhowda marka waa xaddu masaafat albucdi waalqurbi meesha la rabo inaad jumco ka doonato tuulaan deganahay iyo baadiyaan deganahay iyo masaajidda inaad jumca laguma tukada haddaad leedahay meesha kugu dhow masaajid jumca lagu tukadaa lagu firin intaa haday kuu jirto dhawaaqi iyo hebel ho qof dhawaaq dheer oo darafka xagga tagan ama xaggana taagan tahay kaa xagga taaganna dhagihiisa ay fiican yihiin jawiisa inuu degan yahay dhawaaqii uu maqlayo waxaa rabaa meeshaas inaad jumcadii magaaladaas o dhan ba ay o dhan bay soo jumcan doontaan maalinta jumcada way soo degayaan dadkii la jumcaysanayaan saas weeyaan ya maya maya hadda wuxuu ka hadlaya sawdkii muctaadkaha sawdkii muctaadkaha buu ka hadlay lakin haddi microfon hadduu dhacayna iyadana xujada laisku oba microfon hadduu dhacayna inkastoo microfonada qaar waxay gaari karaan meel masaafat lqasriba xiliyaha qaar oo roobka iyo cirku yar rayska yahay aadaamka subaxda subaxyaha qaar haddii microfon quman loo sii daayo xagee buu gaari masaafat lqasri buu dhaafiba ah, meesha salaada lagu gaabinayo iyobuu dhaafi hadda wuxuu ka hadlaya waxaa weeyaan sawdkii muctadilkahaa ee dhexdhexaadkabu ka hadlaya taasuu ka hadlaya naam maxaa ku dhaca qoodi qaarkood le mhm. kuwa hadda moogtahay agtooda lagu tukadaay ayuu agtooda lagu tukan <clears throat> musaafir baana ay leeyihin mustaqdiriin manihin bay leeyihin ya waana dhisteen guryihii oo beexshiraysanayaan oo salaadihii faradkahabay afarta ragcada tukanayaan ma jamcinayaan ma qasrinayaan marka jumcada kaliya musaafir ka yihiin ayaga isduqeynaya ayib markaas dee qasriga iyaduna waa kaa maray intee la qasrin ka jamcin laakiin xugun hadda hataa markaad fiqiga fiiriso xugun muqiim bay xumbaarsan yihiin dad degan wey dadka ayaga waa dad degan ta hadda lama dhihi karo musaafir mustaqdiriin mini dhihi karo marka inay tukadaan baa ufiican mhm. maxaa yeele hataa haday musaafir yihiin hadday tukadaan waa ka asixi marka intay noqon lahaayeen muqiim salaadii jumcadeeda waajibkeeda ka tagtay oo layantahiyana aqwaamun can tarkihim اljumca jumacaat ilaa nabigu alay slam yihi dabac allahu calaa quluubihim uu u goodiyey iyo kuwuu yihi waan gubi lahaa iyo waxaasoo dhan oo goodi ah intay ku dhici leed ayag waxaas u dhaantaa iska tukada muslimiinta la tukada hadday tukadaan saacaddi waa kaa saxaysa <clears throat> wlmuqiimu biqaryatin laysa fiiha arbacuuna kaamiluun <clears throat> afartan kaamila aan deganayn qaryadaas fain kaana hadday yihiin bxayثu meel low naadaa rajulu nin hadduu dhawaaqi lahaa caaliyi sawti saw dheer bidarafi beledijumcati jumcada beledkeeda fiideeda inu ka dhawaaqo aladi darafkii min jihati اlqarya qaryada xaggeeda xigay walaswaatu aswaadi wariyaxu dabeeluuna saakinatun ay xasiloon yihiin lasamicahu uu maqli lahaa muslim mid dhag raaricinayo saxiixu samci maqalkiisa uu fayow yahay waaqifun taagan biarafi qaryati qaryada darafkeeda aladii darafkii min jihati beledi ljumca jumcada beledkeeda xaggeeda soo xigay lazimat iljumcatu baa ku laazimi kula ahli lqarya qaryadaas duuna arbaciinka afartan ka hooseysa ehelkeedao dhan jumca kuwaajibaysa yan ehelka waxaa loo wadaa miman tajibu ljumca dadkii jumca kuwaajibaysay dadkii jumca kuwaajibaysay oo ahaa raggii raggii haweenkii iyo adoomah kale soo sheegay wain lam yasmac haduuna maqal dhawaaqii falaa talzamhum dadkaa noocaas kuma waajibayso jumca kuma waajibayso wa amaa man laa talzumuhu qofkayna jumca ku laazimin qofkii jumca ay ku laazimin dadkaa soo sheegnay asxaabulcadaarkaah ee jumco aan lagu lahayn cabdigii iyo musaafirkii iyo mariidkii iyo dadka ayna jumco ku waajibina soo maray faidaa xadara aljaamica hadduu jaamicii soo xaadiro masjidu jaamicii jumcada lagu tukanayo haduu soo xaadiro falahu linsiraafu inuu iska gadoomana waa banaan tahay inuu la tukadana waa banaan tahay falahu linsiraafu waa iskaga tegi karaa jumco lagu magacayn soo kol hadduu uu imaaday mala tukan karaa bisuu iskaga tegi labada khiyaar buu leehay lazimahu falahu linsiraaf ila almariida mariidkii mooyeene mariidkii asxaabulacdaarkii buu kamid ahaa laakiin hadduu imaado uuna kari karin inuu salaadii tukado waa inuu la tukadaa ila almariid aladii qofkii jiradaa ee yashuqu calayhi uuna dhibayn alintidaaru sugitaanka inuu sugo jumcada oo la tukada dadka ayna dhibaynin ka asaga ah kolba haduuba jaamicii imaaday waa inu la tukada dadka waqad jaa bacda dukuuli waktina uu imaaday waqad jaa unan imaaday bacda dukuuli waqti waktigii jumcada oo la galay kadibna uu jaamic yimid wailaa waila alacmaa ah. mm-hmm. taa horay ku cadfan tahay ah. ila almariida ka iyo walacmaa kii indhoolka ahaa indhoolkii haddii uu gurigiisa joogi lahaa wax soo hagaar uu waayi lahaa cudurdaarkaa lahaan lahaa masjidkiibu ma joogaaba cudurdaar bu joog wax soo hagaar uu waayi lahaa sooma hadda masjidkiibuu joogaa waxaa weeyaan waa tukanayaa walacmaa indhoolihii mooyeene wa ilaa man iyo qof fii ariiqihi wadadiisu waxlun simbirraxa iyo dhooba iyo ay ka jirta mooyeene fatalzamhum ljumca dadkaa jumca ku laasimaysa waa kuwee alacmaa indhoolihii waman fii ariiqihi waxlun oo waxal waxalku waa simiraxada iyo masalada iyo iyo waxaa weyaan dhoobadi waxaas weeyaan fatalzamhum ljumca acdaartii jamaacada way haysteen laakin jaamici bay hadda imaadeen ninkii lahaa dhooba ayaan aniga igu dhacday maxaan sameya ciddiisuu ka dhexhadlay laakiin hadda masjidkii buu joogaaba isagoo masjidkii joogdhihi maayo aniga asxaabul waxal baana oo simbiraxa iyo dhooba iyo waxbaa jira ma dhahay waa imaada masaajkii waman laa talzimuhu qofkii ayna ku laazimin jumcadii inuu soo xaadiro ayna laazim ku noqonin fa mukhayarun waxaa khiyaar la geliyey khiyaar la siiyey oo uu khiyaar uleeyahay baynahaa jumcada inuu tukadiyo wa bayna duhri duhurki kol haduuba uu asxaabuulcudaad yahay o yna jumca laazim ku ahayn jumcada inu iskala tukada dadka waa heli karaa inuu duhur tukadana waa heli karaa waa asxaabuulacdaarki laakiin duhur markay tukanayaan inay ismuujiyaan oo xilligii jamaacadii jumcada ay taagan tahay oogan tahay iyagana jamaaco kale ay samaystaan ayaan la ogolin waa inay isqariyaan si aan loo tuhmaysanin waman laa talzimuhu qofkayna laazimin jumca ku laazimin famukhayaru waa la khiyaar geliya baynaha jumcadii iyo <clears throat> wa bayna duhuri duhurkii wayukfuuna wayse qarinayaan aljamaacata jamaacadii bay qarin fi duhuri duhurka ay tukanayeen in khufiya haddii la qariyo ama ay qarsoonaato cudurhum in khafiya cudurhum cudurdaarkooda hadduu qarsoon yahay duhurka ay jamaaca ku tukanayaan ha qarsadaano marka ha qarsadaano saan loo dhigin dadkan waa dad fallaaga ahoo imaamkay ku kacsan yihiin oo muslimiintai khilaafeenoo waa takfiir saan loo dhigin ah, ha iska qarsadaano yan ismuujinin tuuma yan isgelin wa waxaa la suneeya liman qofka yarjuu rajeynaya zawaala cudrihi cudurdaar buu leeyahay laakiin inuu ka bogsado ka roonaaduu rajeynaya kibiri waxbuu laqay madaxii inuu u yarbego rajeynaya yundabu waxaa la suneeya liman yarjuu qofka rajeynaya zawaalu cudri cudurkiisa inuu zuulo ka mariidin qof jiran oo kale wey oo yarju lbura ah, qabow eh, bogsanaasho iyo caafimaad buu rajo ka qabaa xanuunkii ka yar degow rajo ka qabaa iyo wa cabdin adoon isaguna rajo qaba in la xoreeyo waxaa loo suneeyaa taakhiiru duhri duhurka inay dib dhigaan ila alyaasi ilaa waqti lyasi ilaa ka quustaan min aljumcati jumcadii oo jumcadii la tukado o laga hor tukado way sugayaan bal xanuunkan inaad ka sarayso oo jumcada ka qayb gasho bal adoon baa tahay xoreyn waxbaa kuu socoto wawaanba kuu socotee ijraaadkii broseyskii inuu ku dhamaado qabla jumca intaas way sugaya duhurkii markii waktigii jumcada la gaaro haddii uu arrintiisa isku hagaagta jumcadu ka horti haddii kalena duhurkiisu iska tukanaya wayundabu liman yarjuu zawaala cudrihi ka mariidin qof jiran oo kale wa cabdin oo kale taakiiru duhri ba sunaa inuu duhur dibdhigo ila lyaasi ilaa ka quusta min ajumca jumcadii wain lam yarju hadduun rajada ka qabin cudurkaas jumcada oga dhacay inuu ka bogsado ama ka zuulo in lam yarju haduuna rajo ka qabin zawaalahu zawaal lcudri kalmarati haweeney oo kale oo haweeney rajo kama qabto haweennimadadan bay taagnaan fayundabu waxaa la sunneeyaa tacjiiluhu marka waktigiisa aarto wixii khudbooyinka la akhrisanaayo oo jumcooyinka lagu jiro gurigeeda iskaga tukanaysa salaadeeda duhurkeed duhurkii bay tukan waxa isuguma lahayn waman lazimathu ljumcatu qofkii ay jumco ku laazimtaa oo shuruudii laga helay acdaara aysan jirin acdaara cudurdaara uusan jirin lam yasixa ma asaxayo duhruhu duhurkiisi qabla fawti ljumcati jumcadii intayna ka tegin qofkii hadduu jumcada ku laazimto lagu leeyahay duhur iskama tukan karo mana ka aseexayso ilaa jumcada ay ka tagto jumcada hadday tagto markaa dee duhur waa tukanaya bedelkii meesha wax kale lama hayo laakiin jumcadii oo la joogo isagana cudurdaar una lahayn waxaa weeyaan ma tukan karo lam yasix duhru ma asaxayo qabla fawti ljumcati jumcada ilaa ay ka tagto wayaxrumu calayhi waxaa xaaraamka ah qofkaas korkiis asafaru inuu safro min duluuci lfajri yaxrumu calayhi qofkii jumcada maalinta jumcada joogay ee cudurdaar aan lahayn waxaa ka xaaraana asafaru inuu safro min duluuci lfajri laga bilaabo fajarka saadiqa waaga markuu beriyo fajarka salaad sox lagu tukado laga bilaabo ma safri karo maanta jumco weeyaan jumcada inu daba mara lama rabo basaskeena ad waa un buuxaan jumco iyo jumcaanba waa un buuxaan marka sida khasaasuu kuleeyahay maalinta waa jumco jumcada waa in la tukadaa inuu asaga marka uu cudurka isgeliye ma aha ah, isagoo musaafir marka hore ahaa jumca usoo gasho iyo asagoo markaaba safarkii bilaabay jumcadii way kala tahay buu wayaxrumu calayhi safaru min duluucilfajr laga bilaabo fajarka dhalashadiisa ilaa an yakuuna inuuba yahay fii ariiqihi wadadiisa uu ku safraayo mawdicu mawdicu jumcatin jumco meesheed meel jumca lagu tukado dhexdaa uu sii socdo magaalooyinka uu sii maraayo haddii istiraaxooyinka xiliyaha lagu dagaayo lagu nasto duuradii iyo jumca uu ku tukanayo dhib malaha dhib malaha ama uba ka gaariba meesha u socdoba ay meel jumca lagu tukanayo tahay u ka gaarayo ilaa an yakuuna fi ariiqi wadadiisa mawducu jumcatin jumco meel uu ku tukaday inuu ku yaala mayeen waa cudurdaar markaas waa safri karaa aw mase taraxala ay rarato ow tarxala ay rarato dheh rufaqatuhu asaga rufaqadiis dadkii ula socday iyo dadkii u isku dantahaayeen ayaa ka guuraya war ma nagaano maanta jumco wey ma nagaano inay dheheen wayatadarar ku dhibmudani huwa asagu bitakhalufi dibdhaca kadib dhacayo inuu ka haro o dho iska tagaan jumcaan tukana darar iyo mashaqe iyo cidlow iyo amni xumo iyo dhib buu ka baqaya yo alaabta la qaado iyo inuu waxu qabsadu ka baqaya marka uu iska raaci rufaqadiisu raaci ok marka cudurdaar la-aan marka in la safra jumcada maaha bule wa shuruudu sixati ljumcati jumcada asixideeda shuruudda loo shardiyo shardu sixa waxaa weeye bacda shuruudi salaati salaada shuruuddeed salaada caadiga shuruudda ay laheyd dukuul waqtigii iyo istiqbaal qibla iyo dahaaradii iyo wixii way la leedahay jumcaduna laakiin markii shuruuddaasi salaadaha caamkaa ah laga soo tago jumcada si ahaan shuruudda loo shardiya inay asaxdo sitatu lix wey lix shardi bay gaar u leedahay shuruuddii kalena way la leedahay wey dadka kale salaadihii kale way la leedahay nacam waa lix lixdii buu ku tirinaya marka ko an tuqaama in la oogo oo la tukado fi waqti duhri xilligii duhurka waa in la tukado ilan jumcada waktigeedu waktiga duhurka u wey isku wakti weeyaan jumcada sida jamhuurka ahlilcilmi ay ku tageen sidaa weeyaan xanaabilada waxay leeyihin waa laga hormarin karaa qabla zawaal maalikiyaduna aqwaal bay leeyihiin laakiin jamhuurta waxay qabaan waqti jumca waqti duhri <coughs> an tuqaama fi waqti duhri waktigii duhurka jamaacatan jamaca waa in la oogo waa jamaca lagu tukado bacda khudbatayna waa inay dhacdo salaadaan intaan la tukanin waa inay laba khudba ka horeeyaan salaadda waxay dhacaysaa bacda khudbatayna laba khudba gadaashood fii khudati abniyati mujtamaca dhismo meel loo asteeyey dhexdeedana waa inay ka dhacdo yani meel ummad degan tahay masjid shardi maaha masjid shardi maaha lakiin meel ummad degan tahay mustawdiniina baaliqiina hadday ay joogaan dhismona loo asteeyey qaarkood ay ka ixtiraajayaan meesha waa la deganaan jiray guryaha ku oli jiray guryihii baa dab galeen dadki laakin waa joogaa istisxaaban lilasli bay leyi marka istisxaaban lilasli abniyadii iyo dhismadii maanta ma jirto baa galay laa qadar allah laakiin meel dhisma loo isteeyo oo la deganaan jiray wey see la yeeli tusalla aljumca waa la tukan istisxaaban lilasli alaslu baqaau ma kaana calaa ma kaana waxa la yihahda waxaa jirta aladila adilat sharciya masalat listisxaab laakiin bilcagsi meel hadda lasoo degay lagu soo furtay wax dhismaa weli aan laga dhisin oo iska cidlo oo ah lasoo dego ka waran lagu tukan maayo istisxaaban lilasli iyaduna Ah, dagaan iyo dhismo malahan soo maaha meel cidla wey marka dhismo weli ma gaarin waa in dhismo ay tahay marka waa inay tahay meel dhismo loo asteeyey oo abniye iyo dhismo mujtamaco isku aruursan baateel baateel iyo kala fog aan ahayn magaalo meel wada degan inay tahay waa shardi biarbaciina afartan waa inay yihiin rajulan nin afartan nin waa inay gaaraan ah, shaaficiyadu ayagoo halkaas dhexda ma dhigayaan ah, arbaciin oo masale khilaafiya fuqahada isku hayaan qaar baaba qabo saddex qof inay jumcada ku asixi alimaam laba qof oo dhegeysata marka qaarna waa labiiyo toban bay gaarsiinayaanoo waa kii suurat ljumca markii ka hadlaya ilahi subxaana watacaala warku uu ka hadlayey infadu tijaaratan o lahwan infaduu ilayha markay arkaan aayaddaasi kusoo degtay waxyo badeeca iyo la sugaayo jumcadii khudbadii nabiga u khudbeynaya alayh salaam yaa dhawaaq la maqlay oo calaamad la galaaci jiray oo la soogitaanka businesskii tijaarada laisku garan jiro laisku baaqi jiray ay maqleen fog baaba layidhi nabigaa laga dhaqaaqay aleyh isalaatu wasalaam laba iyo toban bisa kusoo hadhay marka khudmadiis uu iskasii watay rasuulka aleyh isalaatu wasalaam marka waxay leeyihiin maa saxa alibtidaau saxa alistimraaru maa saxa alistimraaru saxa alibtidaa kol haddii laba iyo tobanba uu istimraarkii iyo salaaddii khudbadii kusii socotay waa lagu bilaaban karaa kuna waxay leeyihin maya ee markii horeba haddii guntanto afartan ay ku guntanto oo isdhima khudbada dhexdeedii dhib saas udaliishadeen shaaficiyada way ka murmaayaan ka doodayaan calaa kulli shaafici waxay leeyiin afartan nin waa inay yihiin oo baaliqiina oo caaqiliina oo mustawdiniina intaasoo wax sanka isku saarayaan ah, afartan daliilkoodana waxaa weeyaan jumcadii u horeysay ile jumcada waxaa la farad yeelay fi maka almukarama ee lagu farad yeelay nabiga alayh salaam isagoo maka jooga laakiin maka laguma oogin sababtoo ah xilligaas nabiga alayh salaam mustakfi waa isqarinayay ismuujin iyo khudba la akriyey iyo ummad isku imaatay waxaa ma jirin cabsidaa jirta lakin nabig alay slam wuxuu ogolay reer madiina inay tukadaan reer madiina inay tukadaan marka awalu jumca ascad binu zuraara radia allahu canhu ayaa tujiyey madiina ku tujiyey fi niman la yidhaahdo fi nabaati alkhadamaat meesha la yidhaahdo halkaasay marka yay ku ogeen wa kaanuu arbaciin afartan bay ahaayeen halkaasay shaaficiyada ku dhagaayeen afartan bay ahaayeen iyo athar fara badan oo jaabir bin cabdillahi iyo keyrkii iyo sunada waxaa kamida markay ka hadlayay arbiciina inay yihiin jumcada iyo waxaas ku arurinayaan qaar waxay leyin waxaso dhan wax asaxayba ma laha lakin xadidkan waa asaxay arbiciin inay ahaayeen afartankaas fi sunan abi daawud wagayri waa asaxay waxay kaloo leeyihiin xadidka ficilka nabig alay slam nabig alay slam qolk salluu kamaa ra'aytumuna usalli nabigana afartan ka yar asagoo dad jumca kutujiya lama arkin afartan iyo ka badan unbay ahaayeen kuwan kale waxay leeyihiin waa amrulwaaqic bun aheedoo sudfa iswaafaqitaan afartanka meesha lagu tukaday madiina markay wada tukana jumcadii unba afartan la helay marka waqaa'icu lacyaan laa yuxmalu cala alcumuum bay leeyihin qaacidii soo saartay waqaa'icu lacyaan laa yuxmalu cala alcumuum shay waaqicatu lcayn oo iswaafaqid un muwaafaqat iswaafaqitaan waa iswaafaqay un caam lagama lagama soo lagama soo dariishan karo lama dariishan karo masale muhim waxaa weeyaan runtii khilaafi ah sidaa oo aad ogtihiin aan shaaficiyada ku socdayna haddina shaaficiyin baabaa nahay lakin hadba daliilka meeshu xooga uu saarana waan raacayna daliilkana xukuma nacam biarbaciina rajulan axraaran oo xor ah oo baaliqiina qandaaray oo cuqalaa caqli lah oo mustawdiniina degaan ah musaafiriin aan ahayn xayثu tuqaamu aljumca mustawdiniina waa waa dad degaan oo degan xayثu meesha tuqaamu ljumca jumcada lagu oogayo lagu tukanayo ay degan yihiin laa yalcanuuna canhu kana guuri maayaan ilaa lixaajati xaaje mooyeen meesha degna kama guurayaan inay xaaje imaato mooyeen ka ziyaarati wa tijaaratin ziyaaro iyo tijaaro iyo wax saas o kale waa loo safri waa lasoo noqon laakin laga guuri maayo reba haddii guuraayo hadday yihiin oo kolla xagga guuri sharqi kolla qarbi aadi kuwa jiraan laa yadcanuun aan ka guurayn canhu xaggiisa ilaa lixaaja dacnigu waxaa weeyaan waa waa waxaa weya safar wey iyo guuritaanka wey naqli la guuro mm qaadinun qowmu salma amna wducana waa ki dhahay eh, in yadcanuu facajiiba cashuman qadana kii ka hadlayay meel kale ayib laa yadcanuuna canu ka guuri ma aan ka guurin ila lixaajati xaaja mooyeene safar iyo oo dandanaysi iyo toogaysia mooyeene meesha waa meeshay deganaayeen wa anlaa tasbiqahaa inaynan ka hormarin baa shardi ah jumcadaasi walaa tuqaarinahaa ayna la xiriirin oo iskumar aynan dhicin jumcatun ukhra jumco kale hal jumca ma laga raba meesha magaalada dadku de hal meel iskugu imaan karan halkaa jumcun ha tukadaan in jumcad kale ay ka hormarto lama ogolo tadama baadi ah inay kulmaan iskumar dhacaan labadaba isla kufaa isla dhacaayo midba hadda kowbaa daba la bilaabi marka in laisla bulaamo oo masjidka masjidka dhafeeraha isku hayaan oo dhawaaqu isku dhaco kana wuxuu haafa joogo kana haaf kala joogo waxaasa la diidaya ya soo saa umadna hadda ya wanlaa tasbiqaha inay ka hormarin oo walaa tuqaarinaa aynoo xiriirin jumcatun jumcadaas ukhraa kale xayu meesha xayu meeshiibaa la ogoleen laba jumca ay ismar dhacaan ama ay kala hormaraan laa yashuqu una dhibayna alijtimaacu kulan fii mawdicin waaxidin hal meel iskugu kulmo hal meel in laiskugu kulmo haddina dhib ka imaanayn oo dadku ay meel saa ay wada karto khudbada jumcada meesha lagu wada oogi karo in jumcooyinka lagu kala tukado taa ayadaa ma ma banaana bu kuleeyahy isku mar inay dhacaana ma banaana ah. in hal meel maalintaas shacaairta lagu muujiyo oo awoodda muslimiinta ay usoo bandhigo cibaadada laiskugu imaado dantii laga lahaa jumcada ijtimaaca muslimiinta iyo ummadda iqaad almunaafiqiin oo kufaar laga careysiiyo maqaasidii iyo xikmadii iyo dantii laga lahaa jumcada ay meesha ka muuqato ee wax yaroo shagax shagax meel walba ina ka yeedha ma aha naam laakiin hadday dhibayni wey hadday dhibayso oo meeshaas dadku iskugu imaan karin oo uu cariiri yahay ummaddu ayna wada qaadi karin marka xasab alxaaja baahida adba siday tahay baa loo soconaya sida baahida tahay loo soconaya xayu laa yashuqu اlijtimaacu kulanku uuna dhibayni fii mawdicin waaxid hal meel iskugu imaado walimaamu imaamku waaxidu waa qof ku tirsan min arbiciina afartanka markaa nidha afartan baa shardia imaamka ma ku jira afartanka mise waa ka baxsan yihi wuxuuha ku jira soddon iyo sagaal qof iyo imaamkii afartan isku dheh jumcadu waa saxaysa marka waa la wada tukan karaa falow naqasuu hadday nusqaamaan fi salaati salaadii gudaheedii iyo canil arbaciin afartan ka nusqaameen aw kharaja alwaqtu waqtigiibaa baxayba fi atmaaiha amaani sala salaada gudaheedii y wtigii watigii ka baxay oo wati dhamaaday atamuuha salaadii waxay dhamaystirnayaan duhran xaalata duhr duhr baa la dhamaystiri ah. salaadii baa dhusqaantay afartankii baa ka dhusqaamay ama me waktigii baaba dhacay oo dhamaaday salaada duhr ba duhr ba isku bedelaysa markaaba walow shakuu hadday shakiyaan taa hore yaqiin bay ahayd qabla iftitaaxihaa intaynan furfuranin oo salaadiiba la gelin yay shakiyeen fii baqaa'i lwaqti waqtigii inuu haray bay ka shakiyeen markii salaada weli la gelin ba waa waqtiga amuu dhacmaaday waqtiga waa dhacay waa dhamaaday isu qabto sallu duhura ya duhur bay tukanayaan duhur baa la tukan maxaa yeelay <clears throat> marka yaqiinta duhurka baa un sallu duhura wain shaqa ijtimaacu ijtimaacii hadduu dhibo tii horu daba socdaaye uu lahaa hal meel laiskugu imaado inshaqa hadduu dhibo alijtimaacu dadku inay kulmaan bimawdicin hal meela ka misra masar oo kale wey ama meesha la yihahdo wa bagdaada bagdaad oo kale wey hal meel iskuguma imaan karaanoo magaaladii o dhan dadkeeda fara badnaa markaas xilligii khilaafada iyo eh, cabaasiyiinta iyo marka dadka aad u fara badan bagdaad oo kale jaazad waa banaan tahay ziyaadat ljumaci jumcooyinkii in la ziyaadiyo bixasabi xaajati xaajada hadba siday tahay magaalo weyn oo marka intaasoo khalqiga iskugu imaadeen hal meel iskugu imaan karaane marka bixasabi xaaja masaajida alla kala samaysto wain lam yashuqa hadduusan dhibaynin kamakata maka oo kale walmadiinati madiine oo kale fa uqiimat fiihi jumcataani laba jumcada in la oogo faljumcatu jumcada saxdaa hiya luulaa midda hore weeyaan wathaaniyatu middan labaad ee furuusha baailatu baail wey wain waqacata hadday dhacaan macan hal meel ay wada dhacaan oo la bulaamo ow juhila sabqu kala horeynta lakala garan ba waayo istunifa jumca jumca hadda la bilaabi ko baa laga soo bilaabi sun lagu lagu midaysan yahay yaa la wada tukan hadda meeshaan uleeka makata walmadiina de maka iyo madiina markuu sheekhu ka hadlaayey waxay ahayd meel yar oo dadku iska yaryahay ayay ahayd maanta laakiin maka iyo madiina waa nam baqdaada iyo dadka ayaa ka daddadanba xiliyaha gaar ahaan mawaasimta mawaasimta xajka iyo cumrada iyo malaayiin baa iskugu imaanaysa marka masjidul xaraam baa intuu buuxsamo yaa intaas oo masjido haddana ay magaaladu leedahay baa lagu soo wada tukanaya naam marka kamakata wuxuu ku fasiray maalihii ay ayna dadku iskugu imaan kareen in lam yashuqa hadday dadku dhibaynn meel iskugu imaadaan kamakata walmadiina fii zamanihi wey zamankiisa weeyaan raximah llahu tacaala ibnu naqiib wa arkaanu khubati khudbada arkaanteedu khamsatu shan wey arkaan khudba marka salaada shuruudeeda lagaala soo sheekeeye jumcada arkaantiibu hadda galay marka waa waxuu leeyahay waa shan wey alxamdu lilah rukni weeyaan qofka khadiibka waa inu alxamdu lilah ka bilaabo nabiga aleyh isalaatu wasalaam hadigiisii baa saa ahaa khudbada nabiga aleyh isalaatu wasalaam maalinta jumcada ah yaxmud llah ilahi ku xamdin jiri hadduu khudbat lxaaja u akriyo in alxamdu lilah uu yiraahdo ama uma ahe khudbo mxuu ahaa lafdi kale uu iska soo gaabsado waa inuu ilahay kuxamdiyo calaa kuli xaal shardi maaha khudbo xaji dheer la akriyo shardi maaha naam wayatacayaru waxaa caynoobaya cafwan wasalaatu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam ayadana waa rukni in <clears throat> nabiga lagu saliyo alayhi salaatu wasalaam shay kasta oo muhim ahoo aan lagu bilaabanin ma saliga nabiga aleyh isalaatu wasalaam hmm. marka waxyaalo badan oo saliga nabiga uu la socdaa yay soo gelaysaa khudbada iyo aadaanka iyo taxiyaadka meelo badan naftii bay kamid tahay janaazada <clears throat> wasalaatu calaa rasuuli illahi sala allahu alay wasalam nabiga oo lagu saliyo khudbada dhexdeeda marka nabiga xamdigiisi ilah xamdigiisi iyo saliga nabiga israacinaya wlwasiyatu baa iyadana rukni dardaaran bitaqwa llahi ilahay taqwadiisa lasu dardaarmo ilan maqsuudka laga leeyahay khudbadaaba taas aba maqsuudka khudbada laga leeyahay waxaa weeye wacdu nnaas dadka in la wacdiyo in dadka la wacdiyo wax loo sheego la waaniyo la qalbigooda la jidciyo waxyaalaha muhimkaa ah loo sheego wax xuma laga reebo marka taqwada ilahay bay waxa o dhan isku soo gelayaanoo imtithaali awaamir ijtinaabi nawaahidaas ayaa laisku dhahaa taqwa saas ua waxaan u akrinayo ee waani iyo wax sheeg iyo aqli celin oo dhan ba taqway soo wada gelayaan walwasiya bitaqwa allahi baa rukniga yajibu waa waajib ah, walwasiya bitaqwa allahi hmm. yajibu waa waajibayaa buu ku lehy musanifka dhalika saddexdaa horeen soo sheegnay arkaantii shanteed fi kullin mid walba gudaheed oo mino khudbateyn kamida waajib wey labada khudbaba saddexa weyn laga helaa alxamdulilaahi wasalaatu cala nabiy sal slam walwasiya bitaqwa allah saddexdaa waa khudbada hore lagu sheego todobana lagu sheego oo aan laga tegin smart marka waa rugni kategideedana marka khudbadeda bay wayatacayaru waxaa caynoodaayo o laiska rabo laazima lafdu lxamd lilah Eh, alxamdu lilahidaas inaad tirahdo waa mutacayin wey laazim wey ah. walafdu salaatina iyadaba laazim weeyaan salaat wamushtaqaat almasdar wamushtaqaatuhu wixii laga ishtiqaaqay eh, salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi iyo eh, allahuma sali calaa muxamed iyo musali calaa rasuuli illahi iyo naam mm-hmm. taa iyadu marka waxaa weeyaan in xamdigii iyo salaadii lafdigaasi la helo iyo wixii kasoo ishtiqaaqayay ayaa laga maarmaan oo muhima bu kuleyahy nam marka in salaada meesheeda aad raxma ku fasirto maalan raxmad ku fasirto taasaa la diidan yahay lafdu salaad waa ad walaa yatacayanu ma caynooba laysa lafdulwasiya wasiyadii arkaanta kamid aheed lafdulwasiya ku dhawaaqdo waxba laazim maaha n waajib kuguma noqonayo fayafi waxaab kugu filanba adiicu llaha inaad ku bedelato meesha ad ileed usiikum bitaqwa allah ad ileed inaad tirahdo ayuha naas adiicu llah ilahay adeeca isku macnay tegaysaa lafdiga waxba cayn maaha oo laskuma laazimin iyo wanaxwihi adiicudaasi wax lamida adiicullaahi ah, iyo wax lamid oo alfaad kale oo un dadka wacdi iyo wanaag loo sheegayo aa lagu bedelan karta itaqu llah oo kale wa qiraa'atu aayatin aayad in la akriyo arkaantiibu ku jiraa shanteed saddex markuu kuu sheegay uu kuu sheegay saddexda in labada khudbada laga rabo lafdig waxaa caynoobayeen xamdi iyo salaaday tahay wasiyadeena caynoobayeen saddexdii arkaantiibu hore uusii dhaqaaqay wuxuu ku yihi wa qiraa'atu aaya wa min arkaaniha ama waraabicu qira'atu aayatin aayad in la akriyo wey fii ixdaahumaa labada khudba mid kamida aayad quraan waa inaad kusoo qaadato inaad hadal un iska qulqulayo una amaanto dhan jeediso aayad aan lahayn waxaa sax maaha khudbad dhan baad u istaagtay sheeko un maanta hore ku dhamaysay aayadoo quraan ma xadiidna maa sheegin dadka qaar waxaa ka dhacdaa meelaha khudbooyinka qaar meelaha qaar markaad tagto way ka dhacdaa ah, ninbaad ishow gaaseed unba akrinaysa iskaga wado iskaga wado iskaga wado aayad ma sheegin xadiidna ma sheegin waa dhameeyey sda waa dhamaatay laa bud in aayad quraan la sheega wey wadakir fi lqur'aani man yakaafu waciid ah, liyundirukum bihi waman balaga marka qur-aankaasaa laisku wacdin oo laisku naseexeen oo laisku dardaarmi oo dadka wax lagu sheegi waxaan kale waxaa weeyaan waa unu bayaan iyo caddayn iyo wasiilo uma loola jeedaaye waxa wacdiga waa qur-aanka kariimka iyo sunada nabi sal ly slam qira'a aaya fi ixdaahuma wducaa rugniga shanaad wey duco lilmuminiin loo duceeya fi thaniyati khudbada labaad oo in muminiinta loo duceeya firi meesha ay gaarsiisan tahay muminiinta iyo calaaqadooda iyo walahooda iyo maxabada iyo wanaagga iyo xiriirka ka dhexeeya arkaantii baa lagu darayo khudbada labaad waa in muminiinta uduceyso bilgufraani waraxma ina ilahay u dambi dhaafo u naxariisto waa inaad muminiinta ugu duceyso duca muminin lagaa helo lagu baraarugo waa muhim wa sharduhumaa labadaasi khudba shardigoodu adahaaratu dahaara shardiga qofka inuu dahaaro qabo salaadii baa loo istaagi rabaayo wayse la-aan ma dhici karto salaadii baa la tukane wasitaaratu baa shardi abo ah, sitaara astur qofkiiba awradiisa astura oo dhar qabo oo asturan yahay waa shardi wa wuquucuhumaa inay dhacaan baa shardiga ah labada khudbaba fi waqti duhuri xilliga duhurka qabla salaadi salaada horteeda ay dhacaan ah, waqti duhuri waa inay dhacaan marka ilaa toddoba shay buu marka kuu sheegaya oo shuruudii khudbada ay laheed ah shardiga koowaad wuxuu ku yiri adahaara wsataar way shardiga labaad wuquucuhuma fi waqti duhri xilli duhur waa inay khudbadu dhacdo qabla salaati waa inay dhacdo salaada iyo khudbada jumcada waxaa horeysa khudbada horeysa bikhilaaf ilciid ciiday khilaafsanta maalinta ciidda salaada la tukan khudbada dambaysa tan cagsi weya khudbada horeyni salaad marka waxaad garanaysaa ahamiyada loo kala wado labadaasna waxaa weeye dee salaadii haayada aheyd yaa la diiday dadka inay ka tagto jumcada haddii aad salaad salaada la hormarin lahaa dad bay salaad ka tegi laheyd dad bay salaada ka tegi laheyd laakiin ciidda haddii ka tagto khudbada khudbada hadduu ka tago salaadiba ay soo gaaraan dhib ma laha khudbada shardi ma laazim ma ahe khudbada shar laazim maaha baynamaa jumcadu khudbadu ay laazim tahay khudbadu ay laazim tahay marka khudbada la hormarinayaa si khudbadiina wax uga soo gaaro dadka salaadina usoo gaaraan salaadina usoo gaaraan wwquucuma fi waqti duhri qabla salaati way dhacdo wاlqiyaamu baa yaa shardi ah istaag fiihimaa labadaas khudbada waa in la taagan yahay watarakuuka qaa'ima saxaabada ninkii idin sheegaa nabiga alay slam inu fadhi ku khudbeeyey faqad kadban bu idin sheegay ilah wuxuu le watarakuuka qaa'ima adoo taagan bay kaa tagayaan marka nabiga khudba uu istaagi jiray waalqiyaamu fiihimaa waalqucuudu baa shardi in la fadhiisto baynahumaa dhexdooda dhexdoodana waa in la fadhiisto oo fadhi lagu kala hakiyo ah, been khudbatayn xooga fadhi yar oo qadr eh, eh, yar ah oo aada usii dheereen ayaa la fadhiisanaya wa rafcu sawti sawtka in kor loo qaado ayadana waa shuruud bay kamid tahay bxayu meel baa kor loo qaadi yasmacuhu uu maqlayo arbacuuna afartan ay tancaqidu bihim ljumca jumcada kuguntamayso afartan ay jumcada kuguntami waa kuwii rijaabtii baaliqiintii xaraartii mustawdiniintii weyaane afartan ay jumcadu ay ku guntami sawtkaada waa inuu gaara waana sawtkaadi gaara mm. ilaa haddee meel aan sawtkiiba uunan la maqlaynin dadka ayaga ooma xisaabna ooma xisaabna meel kaley ku jiraan kan shaqa iskuma leh si ahaana khudbada de waxaa la faraa cod jahwari ah oo dhawaaqa ah. nabiga aleyh salaatu wasalam markuu khudbaynayo calaa sawta irtafaca sawta rasuulka alay slam shtada qadabu caladiisa daraan jirtay axmarad caynaah ah, marka nabiga kor buu dhawaaqi jiray kaanahu mundiru jeish yaquulu sabaxakum wamasaakum kor buu udhawaaqi jiray rasulka sala allah aleh wasalam markuu khudbaynayo khudbad jilicsan oo qabow oo foorarta maaha khudbad inay noqoto khudbada waxa la rabaa xayawiya iyo kulaal inay leedahay kulaal ihtizaaz qofka saa ugeliy baa la rabaa dhawaaqo dadki marka saamayn bay ku yeelan qofka malaamixidiisi hadda sida qaabka ay tahay iyay mustamaciinta ku taaurayaan saameynayaan nin indhaha guduuteen oo caroonayo oo iy ikhwada ku hayo dhawaaqayo ya iyo nin fooraro oo uu warqada yar kaa fakarin leh oo eh, sawirka ilaashanaya ya dadki maarata iska wada hurdaa marka waa lawada jiifaa waa lawada jiifaa soo maarid waan warkan waa nin asaga isku mashquulsan iyo nin dad ku mashquulsan maaha asaga isku mashquulsan isaga iyo warqadiisii iyo sadarkiisi ku mashquulsan yihi ee dadka u mashquulsanaba marka eh, waxaa la rabaa dadka in saameyn lagu yeesho latairiya la rabaa oo xogo lasyar nooleeyo lasyar nooleeyo nacam khudba badan waa khudbaysaan baxayثu yasmachu arbacuuna tancaqidu bihim اljumca wa sunanuhuma gal sunooyinkii khudbabaa laga helaya labadaa khudba sunooyinkoodii waxa loo suneeyo mimbaru mimbar baa suna ah inuu qofku mimbar ku taagan yahay ka yarahu naas dadka o dhan si u arkaan saas loo fiiriyo qofka hadduu aad arkayso iyo hadaa sawd bisa maqlayso way kala saameyn badan yihin sosaama kala saameyn badan yihin ah. sa hadda dhawaaqan iyo indhaha igu soo taagaya iskaga ilaalinaysaan cajal markaad dhegeysanaysaan mu dhaweysataan saa mu dhaweysataan ma looma dhegeysanayo cajal maxaa ku dhacay ya cajal waa ka hadlayo cajal ku jira ya tahmiishka iyo daraabaha haysta ya waad ogtiin waa la iskaga saaxan baliska damini sheekaa ba laiska geliy qof baa lala sheekey sao iska damdamley hadlaaya yaa laska sheekaysan soo ma arti hadda laakin wax ku dhaca male wax ku dhaca arrintaas ma jirto hurdo waa kan iska hurdoon wax kutoosid male oo ka kac ku dhihi marka qofka markaad mimbar u saaran yahay od arkayso iyo markaad shaqadiisa udhaan maqlayso isku mid maaha isku mid maaha marka mimbar baa shardi ah walidalika nabiga sala allah alay wasalam <clears throat> liahmiyati mimber waa kii mimber loo sameeyey oo ku istaagay sala allah alay wasalam marka hore dee mimber lama haynin meelaha tiirasha iyo geedihii masaajidka tiirashiisa mid kamid uu ku tiirsan jiray sala allahu alay ali wasalam waana taagnaa markii dambana mimber baa loo sameeyey kor baa rasuulka loo qaaday mimbarun o amase mawdicun meel caali sareeya haddii mimber la waayo xataa meel yar koreysa wax ka horeeya kursi iyo wax loo dhigay iyo stuul wax loo kor buu yar kacaya meel sareysa iyo wax loo malaasaba wa an yusalima alkhatiibu khadiibku waa inuu salaamo dadka idaa dakala marku masaajid soo galo khadiibka waxaa loo ogolya isaga takhadi riqaab waa loo ogolya dadka lagama tallaabsan karo soo lama dhihin imaamka hadduu soo galo dadku dhex jiiri isaga meel bu usocdaa meel buu usocdaa markuu ku khasbay masjid inuu tago inta uu socdo dadku salaam asalamu alaykum ramatullah asalamu alaykum raxmatullah ilaa u meesha mimbarka markuu fuulaya kuwa u dhow uu salaama haddana saas waa an alkhatiibu idaa dakala markuu soo galo iyo wa idaa markuu fuulaba haddana markuu bambarka fuulo intu kusoo jeesa dadka yo asalaamu calaykum waraxmat ullah kuli haddana salaamaya wayajlisu waa fadhiisanayaa xataa yuadana ilaa laga aadaamo markuu dadka salaamo waa fadhiisan khudbaskasi bilaabi maayo ilaa aadaan ka dhaco aadaankaasna waa midkii e, waajibka ahaa ee nabiga alay slam xilligiisa jiray ee khadiibka hortiisa lagu aadaami jiray wey midkaasuu nabiga ogaa iyo abubakar iyo cumarba cuhmaan radi allahu canhu xilligiisa markii la gaaro dadku ay bateen ayuu aadaan labaad zawra meesha layihaha suuq madiina ayuu yihi halkaan halaga dhawaaqa bal dadkan mashquulsane beeca ku mashquulsan bal aadaankii kale inuu dhow yahay u dhow aan loo aadaamo fa sunna sunat اkhulafaa araashidiin ayay noqotay xaaje iyo daruura baahida ay jirto in labadaba markaa la wado oo laga tegin wey lsmaado marka asaga waa fadhiisanaya aadaanka dambe markii la aadaamayo waa inuu fadhiyo wayactamidu wuxuu cuskar waa sunahade wayactamidu wuu cuskaraya calaa sayfin sayf aw qowsin ama qaanso aw casan ama ulbuyuusaa cuskanay markuu khudbeynaayo gacanta bidxuu ku qabsan midda miigtaana fartu saas leeyahay gacmaha ma taagtaagaayo gacmaha in la taagtaag lama ogol qabax allahu haatayni lyadayn kulahaa nin saxaabi ah oo arkay axadu muluk khudbeynayo oo gacmaha saale markaad khudbeynayso gacmaha inaad firfirdhiso lama ogol isdeji ushaa qabso saa gacmaha usii firdhinin halkaa fartaa isbicada fartaasaad ishaari kartaa oo taagi kartaa inaad gacanta kol ag utuurto kol ag utuurto kol ag utuurto taas waxaa weeyaan jumcada iyada khudbadeeda lama lama rabo lama rabo wayactamidu calaa sayfin ow qawsin ow casan qalabkaasuu yuu cuskaraya si utuso diintan iyo waxay soo martay iyo bisilaaxi wasayf inay ka hormartay ayay qaar leeyihin wayuqbilu wuxuu qaabilinaya yuqbilu calayhim dadkii buu qaabili deh yusanu an yuqbila inuu qaabilo calayhim dadkii fi jamiicihima labada khudba dhammaantood ba in dadka u qaabilo jamic khudbatayn dadku qaabilaya oo ku jeedsanaya jaabir bnu samura waa kii dhihi jiray nabiga alay slam idaa khadabana istaqbalana biwajhi wejiguna soo qaabilin jiray dadkaad u khudbaynaysa rabaa inaad qaabisho ood ku jeedsato ayaa la rabaa naam inaad dhabarka uduudo ama dhinac dhinac oga leexato maaha waljumcatu jumcadu ragcataani laba ragcadood weeyaan yaqra' uu akrinaayo qofku imaamku fi luulaa ragcadda hore aljumca bacda alfaatixa suurat ljumca akrin markuu faatixa akriya kadib ragcadda hore suura jumca la akrin munaasabay u laleeyahay maanta oo kale ida nuudiya lisalaati mi ywmi اljumca fascw ilaa dikr اllah waa laisku baraarujinaya jumcada iyo waxaa laga raba ahmiyada ay leedahay tanaa marka la baraarujinayaa munaasab ay leedahay wa fi thaaniyati ragcadda labaadna almunaafiquun bacda alfatixa faatixada kadib suurat lmunaafiquun munaafiqiinta il ka jumca ku jumcay ku hirtaan ayagu maalmaha kale ma tukanayaan meelahaasay fafadhiyaan jumcada waa imaan marka maalinta qawaaric in lala dhacaa la rabaa oo la tuso xumaanta ay leeyihiin urkagaalo ay leeyihiin nabi maxamed inayna u imaanin istikfaar inay dalbaynin inay muslimiinta ku taagan yihiin oo ay mar walbaba uun muslimiinta ay ku maqan yihiin laa tunfiqu eh, calaa man cinda rasuulillah waa ku yidhaha ah, lain rajacna ila madina yuqrij azu min alad mar walbaba wadaniya iyo wadan iyo annagaa wax sidan ah iyo muslimiinta un cidida ku mareeji unbay ku maqan yihiin marka ayagana waa lala dhacaya kadibna dee ummadbaa isku imaatay dadkaa isku imaaday in loo sheego sadaqada iyo ahamiyada ay leedahay iyo qofka wax sadaqaysta inuu maarata badbaadi kii kalena inuu calaacali doono shallaayi doono waa ku min asaaliin inuu dhihi doono calaacali doono cinda almowt arrintaa lagu baraarujiyo jumcadu dadku ay isdhex maraan oo muslimiinta ay isku kaalmeeyaan isku kaalmeeyaan taasa lagu khadimaya munaasaba ilan ummadda lasku imaatay jumcada iyo ciidaha iyo marka lasku imaada sadaqada meeshaasay soo gelaysaa waa kii jumcada ciiddo nabiga xoolaa ka guri jiray dadka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh taas waa banaan tahay waxaa kale oo sugnaata iyaduna <clears throat> sabixisma rabbika laa calaa wahala taaka xadiid lhaashiya labadaas suuradoodna ayadana waa waa sugnaaday nabiguna ku akriyay sala allah alay wasalam markaa labadaan waman adraka minkii maca alimaami rukuuca athaaniyati dadkii masbuuqiinta gadaal kasoo orday waa kuwan khudbadii baa dhaaftay markaasuu weliba ragcaddii koowaad dhaaftay ragcaddii labaad ba kasoo gaaray weliba rukuucdii waman adraka qofkii soo haleela maca alimaami imaamka maciisa rukuuca thaaniyati ragcadda labaad rukuucdeedii imaamka ku jira rukuucsan buu soo gaaray waa ku xidhay wdmana waana xasilayo inuu ku xasilo uu ka gaaray er, er, rukuuci ka gaaray faqad adraka ljumcata jumcadi waa soo haleelay man adraka rakcatan ywma اljumca faqad adrak hal ragca kasoo gaaro waa kasoo gaaray jumcadii guud man adraka eh, rakcata min asalaa faqad adrak salaadaha yulka laga hadlay <clears throat> ayib sidaa way sida jumhuur culama ay ku tageen qaar culamada kamid oo min ataabiciina kamida ah. waxay qabaan qofka haddiiba khudbadii ay dhaafto salaadiisa duhr wey somat cada iyo daawuus iyo keyrkood waxay leeyihin adib salaadii khudbadiba hadday dhaafto maalin ninkaas aga duhr baa laga raba jumca way dhaaftay jumca way dhaaftay wain adrakahu hadduusa soo gaaro imaamkii bacdahu bacda rukuuci rukuucda gadaasheed ragcaddi labaad rukuucdeeda oo laga soo kacay ayuu soo gaaray ku xidhay faatat ljumcatu jumcadii way ka tagtay fa yanwi ljumca markaa seebu yeeli salaadii wuu ku xihan imaamkii ictidaalka buu kaga xidhani ama sujuud ama taxiyadka u kasoo gaaray waa ku xidhanaya markuu xidhanaya maduhur buu niyeeli mise jumcuu niyeeli wuxuu leeyahay ko horta faatat ljumca jumcada ka tagtay fayanwi wuxuusan niyeeli aljumcata jumcuu niyoonaya khalfahu khalfa imaami imaamka gadaashiisa jumcuu niyoon maxaa yeelay laa yasrucu calaa yasi bay leeyihin quusashada ku degdegi maayo rajo iska qaba rajo waxaa dhici kartaba inay ragcaddu noqotee salaadii uu ku tukada imaamka in ragcad unoqotaa dhici karta hawase waaba intaasoo imaamkii intuu rugni ka tegey rugni intuu ka tegey uu dib usoo noqdo oo soo kala fireeyo oo ragcad uu la imaado marka jumcay kuu noqon salaadii kuu noqotay salaaddi waxay kuu noqotay jumcay kuu noqotay laakiin haddaad duhur aad ku xidhato duhur aad niyeysato hadhowna intuu imaamka istaago ragcad la imaado jumcadii uu ragcad ka gaaro salaadii khalad baa kaa galay salaadii khalad baa kaa galay saasay leeyihiin wuxuu leeyahy ko horta wain adraka hadduu kasoo gaaro bacdahu bacda rukuuci rukuucda gadaashta ragcadda labaad rukuucdeeda kadib ictidaalkii iyo juluuskii iyo faatat ljumca jumcada waa ka tagtay ko waa ku xoranse muxuu niyooni wuxuu leey fayalwi ljumca jumcuu niyoonaya khalfo gadaashiisa jumcu iska niyoon inay jumcu noqotaaba laga yaaba oo ragcad uu imaamkii dib kala imaado shaki ama wax ka tegey faidaa sallama markuu salaamo naqsado imaamkii hadduu sidaa ku tago salaada ugu dhamaato markuu salaamo naqsado atama duhra kii masbuuq ahaa gadaal ka yimid duhur buu taam yeeli ah, lann ragcadki muna soo gaarin ragcadki muna soo gaarin marka niyadaas waxaa wey min baab ila tacliiq ku xidho isleedahay balaba wax ka isbedelaa isbedeli waa soo maaha atama duhra wayundabu waxaa la sunneeyaa limuriidiha qofkii doonaya jumcadii u imow inuu jumco aado masaajidka aado soo jumcaystu raba waxaa loo sunneeyaa an yaktasila inuu qabaysto cinda dahaabi marku uu tagaayo ilayha xagga jumcadii iyo markuu aadayo iyo masaajidki iyo oo inuu baxar rabo ayuu qabaysanaya cinda dihaab maxaa yeelay xilligaasa markaa yaa danti laga lahaa qabayska ay xaqiiqoobi qabayska xilligadanta eh, laga laha waxaa weeye adoo nakiifa masaajid la tagto oo raayaxo keliyahay waxba inaan dhow kugu soo kugu soo bixin laakiin haddaad aroor iska qabaysato aad suuqa aado ood kabarweysato ood soo shaqaysato dee dhidido kadib aad tiraa saakan qabaysto masaajidka dhinac ka soo gasho dee dantii laga lahaa meesha kuwa jirta adoo dhididay oo haddana mar labaad isbedelay yaad masjidka geli kartaa marka waxaa sunaa qofka markuu tagay inuu qabaysto wayajuusu waxaase banaan min alfujri xagga jawaaska iyo banaanida waa masalo nadbiga iyo sunanimadana waa masalo kale sunanimadu waxaa weeye markaad tegayso adoo nadiifa isku hagaajiyo qabayso masaajidka taas u gal laakiin xagga banaana hadii la dhaho yajuusu min alfajri maxaa yeelay nabig ala sl man iktasala yowma aljumca yowm yowmna maxaa la dhahaa min duluuci lfajri saadiqi ila uru ilaa guruubi shamsi ayom la dhahaa duluuc fajr saadiq qoraxda waagi markuu beriyo salaada subax waagu beriyo ilaa qorax intaasaa yoom lagu idlaaqa fi sharci xagga sharciga marka jawaaskii marka waa banaan yahy wayajuuzu min alfajri baa banaan leanna waa yoomkuu soo geliye fain cajaza hadduusa cajizo qabeeska cajizo waa waaye biyihii maahe waa ka cabsaday cajzi baa imaan tayamama waa gabagabaysanaya lilqusli wa an yatanadafa wa yusanu waxaa la suneeya an yatanadafa inuusa nadiifiyo bisiwaakin caday oo kale inuu caday qofka murid muriid jumca qofka jumcada u socdo inuu rumaydo oo ilkahayo iska rumayo ayana waa sunno oo nadiafad ula tago wa akhdi dufrin cidyaha inuu iska qabto iyo washacan iyo timaha timaha iyo cidyaha u iska jarjaro isa nadiifiyo nadaafaddi wey fidradii khamsu min alfidra sabcu situ min nabig alay slam dhihi jiray fidradii wa qadci raa'ixatin inuu gooyo raa'ixa kariihatin xun wixii raaixo kariiha oo jirkiisa iyo maryihiisi iyo wuxuun kasoo suuri lahaa inuu meel iska maaratay iska tirtiro iska hagaajiyo iska naafiifiyo oo weliba wayatadayaba uu is-udgooyo diib iyo baraafuun isticmaalo walow diibni imraati baa lihi hadduu hataa diibkiisii u waayo ragga isticmaali jireen kuwa haweenku isticmaali karaa maalinta jumcada ahamiyada ay leedahay diibka iyo is-udgooninta wayalbas wayusama an yalbas inuu xidha axsana hiyaabihi dharkiisa kuwa ugu fiicnaa dharkii uu heli kara kuwa ugu fiicnaa buu xidhanaya oo isqurxinaya waa madlab fiican weeyaan in maalinta jumcada laisqurxiyo oo laisnadiifiyo aad u fiican tahay naam ah, dhar cadcadba weliba sii fiican wa afdaluha waa ka kule ah, albiidu dharka cad baa fadli badan ilbisuu min hiyaabikum biyaad fainaha min khayri hiyaabikum wakafiruu biha mowtaakum wakay nabi sal slam ah, dharka cadcad baa khayru thiyaaba nadaafada ku fiican qofka eh, wasaq yar ma wadanayo haduu dhar cad qabo mar walba waa nadiif marka dadka dhintana ku kafaa bu rasulka sal l slam wlimaamu imaamkii hales qurxiya layidhi soo maaha walimaamu imaamkii baa yaziidu ka ziyaadinaya calayhim dadka fi ziinati quraxda isqurxinta imaamkii waxaa raba inuu dadka ka dheereeyaa la rabaa liannahu yundar asagaa la fiirinaya dadka kale midooba nin baa iska fadhiyaa laakiin kan dadkii oo idil ishooda kudhacaysa marka waxaa la rabaa inuu asaga isqurxiyo oo nadaafadiisi iyo dhalaalkiisi iyo ishagaajintiisu ay ka sii waxaarsan tahay ayaa la rabaa buu leey wayukrahu lilmarati haweeney waxaa loo nacaa idaa xadarat markay xaadirto hadday haweenku waa kasoo sheegnay waajib kuma ajmaca lakin haday iska imaato waa heli karta la tukato maxaase loo shardiyaa inaynan isudgoonin wayukrahu waxaa la nacaa lilmarati haweeney idaa xadarat haddii masaajka soo xaadirtay jumcada adiibu diib baa la nacaa karaahiyadana waa taxriim wey lama ogola haweenedu barafunis mariso inay baxdo lama ogolo gurigeeda ka baxdo nabiga alay isalaatu wasalaam aad bu arrintaas oga hadlay oo u ceebeeyey ah, fahiya kada wakada waa kii dhihi jira rasulka sal l slam wa faakhiru thiyaabi waxaa kaloo ka xaaraan haweenaydu inay xirato faakiru thiyaab dharka kiisa aadka u qurux badan ee dhalaalayo isha ay qabanayso dad caadi oo xijaaban oo asturan oo aan waxba aan eh, fitno keenaynin ayaa la rabaa wayubakir wayusabu an yubakira qofka inuu maaragtay uu xilli hore tago kalahaad dukuurka waa awal waqti salaada jumcada aroorba in la tago ayaa fiican dukuur man bakara wabtakara wakiila man qasala waqtasala wabakara wabtakara naam wti fiican la tagaa raba wa afdaluhu xilliga ugu fiican in la tagaana min alfajri buu ka bilaaban fajriga saadiqa salaada subax markii la tukado booskaada iska sii fadhiisaba wayamshi wayundabi lahu waxaa loo suneeyaa ay ku xilan tahay an yamshiya inuu socdo bisakiinatin deganaan iyo waqaarin culays ah, deganaan iyo markuu sii socdo masaajidkii usii socdo waa inuu ah, ciyaar iyo boodbood iyo meel fiirfiiriya iska ilaaliyo orad iyo degdeg iska dhowro trtiib inu socon raba ida ataytum salaa faatuha wa antum tamshuun walaa taatuha wa antum tascuuna ku dhihi jiray alayh salatu wasalaam idinku ordaha imaanina alaykum sakiina xasilooni walaa yarkabu ila licudrin walaa yarkab ma fuulaayo gaadiid ilaa licudr cudurdaarba inuu jira mooyeene gaadiid ma fuulaayo lugtiisu iskaga tegaya xadiidkiiba ku jirtaa wamashaa walam yarkab wamashaa walam yarkab socda oo aan waxba fuulin wydrbu min alimaami imaamkii buu u dhowaanaya lanna socodkaa iyo tallaabadaas iyo kulu laababo kasta midna dembi baa laga dhaafi midna daraja lagu qori wayadnu waa u dhowaan min alimam imamka udhawaan safka hore ha fariistaa loo jeedaa safka hore ayuu fariisan imaamka u dhowaan halkaasaa fiican oo uu ka wanaagsanya dadka kale ee meel kale iska fariisan ama safka hore aan fariisanyahin halkaasaa ka fiican naam wydnu wayashtaqilu bidikri dikri buu isku mashquulinaya inta uu fadhiyo masaajidka uu joogo xilli fiican uu tegay adkaarta waa inu bilaabo wa tilaawa tilaawati qur'aanki wsalaati salaad tukashadii walaa yatakada tallaabsan maayo riqaaba annaas dadka luquntooda hadda riqaab waxaa loo jeeda dadka dadka waa min tasmiyat albacd wiraayat alkul meel kasta lugaha hada ka tallaabsato madaxa hada ka talabsato dhabarka hada ka tallaabsato u soo dagelisa hadda luqunta keliya iska ilaalin maysa adiga luqunta ina kama tallaabsan lugu inaan ka tallaabsada ma dheheysid waxaa loo jeedaa dadka ha dhibin wey dadka ha dhibin oo maanta o dhan ha guraynin oo low ha ku dhufanin oo mar walba ayo wax akrinaya kitaabka ka tuurin ah, taadigaas talaabsigaasa la diidan yahay walaa yatakadaa riqaaba naasi dadka qoortooda kama talaabsana fa idaa wajada markuu helo furjatan meel banaan ayaa u muuqatay safkii hore intuu saa u istaagay bana wuxuu arkay meel banaan laa yasilu ilayha uunan gaari karin meeshaasna ilaa bitakadi inuu intan kasii talaabsado mooyeene lam yukrahna takadigaasi markaa iyo talaabsigaa laba naco leanna hadda meel buu u socdaa isagoo laakiin dadka ay fadhiyaan oo meel wada banaana aysan jirin inuu intuu dhex jiro dhex jiro kala kala riiriixo taasaa la diidan yahay wayaxrumu waxaa xaaraama an an yuqiima rajula jaalisan fi makanin minhu a yukrahu waxaa yaxrumu waxaa xaaraana an yuqiima inuu istaajiyo rajulan nin jaalisan fadhiya fi makaanihi meeshiisii minhu min makaanihi inuu ka istaajiyo hebel oo ka kac meesha anaa fadhiisanay lama ogolo arrinta arrin saxa maaha نعم ya ya oo wayajlisadana uu fadhiista huwa asaga fiihi makaankii waxaa qoran wayaxrumu waxaa xaaraana an yuqiima rajula inuu istaajiyo jaalisan fadhiya fi makaanin meel minhu xaggiis wayajlis huwa fiihi u fadhiisto wayajlis u fadhiisto makaanhu meeshiisi inuu meeshiisi fadhiistaa la diidaya wax weyn ba iskhilaafsan naam ya an yuqiima intaa bas idii qoray an yuqiima rajula minsaajia wayajib makan fadhiisto an wuxuu yii wayaxrumu an yuqiima rajula jaalisan fadhiya fi makaan meel minu safka kamida oo wayajzi u fadhiisadeen huwa asagoo fiihi makaanka u fadhiisto laa an qaama biikhtiyaarihiisa maya inuu iskagaba kacado ikhtiyaarkiisa kii meesha fadhiyey jaaiz markaa way banaanta hadduu isaga meesha iskaga wakacaba markaa waad fariisan kartaa meeshiis bedelkiisa waad fariisan karta lakin inaad ka kacisaa la diidan yahay waxaa lamida inuu meesha uu fadhiyey <clears throat> intuu ka yarkaco qofkii xanuufbuu soo tufaayey weysadiibuu soo weyseysanayey saas u yarkacay markiiba qof kale inuu ka fadhiista ayadana waa la diidan yahay isaga u xaqnimo badan buu nabiga sala allah alay wasalam yiri ida qaama axadakum min majlis uma caada ilayhi fahuwa axaqu bihi asaa waxaa naga badan qofka qofka ka kacay hadduu lakin ur soo noqonayn oo dangudushadiis dantiisa iskaga tagay hadhow taasaa la ogoleen dhib mala iskaga tegi taal wa jirtaa waa kanoo uu ka hadli doona qaar bu ishaari doonaa wayukrahu waxaa la nacaa an yuira an yuhira inuu doorto hayrahu ayrkiis bisafi lawali safkii hore safkii hore asaga uu fadhiistay yaa wuxuu arkay u hebelo daba taagan amin dambe mutaahiro dahay inuu oga kaco o safki siiyo yiraa soo gal waa la nacaa aw bilqurbi min alimaami ama imaamka meel u dhow uu qof kale uga uga tanaasula u doorto wa bikuli qurbatina waa lamid wax kastoo ilaahay loogu dhowaado oo wanaagi cibaadiya khayra qof looma doori karo wayuhirun calaa anfusihim walow kaana bihim cuntada iyo xoolaha iyo laga hadlaya isku doorashada waxaas waa rabaa ina naftaada uga doorto laakiin cibaara hadday tahay meesha musaabaqa iyo munaafasa socoto nin walba wuxuu rabaa inu ilahay u dhowaado oo aakhiradiisa uu wanaag u dhowaado oo khayrka u helo ayuu rabaa nin ninka kale marka ka xiga ma waa inaad adi ad wadato tawasuc tawasuc waa imaan karaa ah. fafsaxuu yafsax illaahu lakum yani tafasuxu imaan oo inaad ka durugto oo kala durugtaan u banaysa waa sax laakiin oga bixi maysid waa saas macnaha wbikuli qurbatin qurbo kasta iyo dhawaasho kasta lagu dhawaanayo wayajuuzu waxaa banaan bu ku lehy musanif an yabcatha inuu bixiyo diro man qof yaafudu lahu usii qabta mawdica meel oo hebel orod isii qaba boos isii qaba boos masaajidka safka hore yaa banaan tahay bu kuleeyahy hmm. yabsudu fiihi ugu sii fidiya shayan shay u fidiya laakin ligayrihi gayrkiis oo imaaday meesha mayataalo wax fadhiyan jirin waxaa u banaan izaalatu un iska zuulo wixii waljuliisu u fadhiistay makaanu meeshiisa xaradii marya la dhigay salliyaba ku imaado qofkii wax joogana aysan jirin intuu iska qaado fadhiisan karaa leannahu qofkan si xaqiiqata buu fadhiyaa kana maro meel iska taalla wey mm, marka musanifku juusi buu le lakin culamada qaar waa diidan yihiin sheekh ibn taymiya raximah llah wuxuu ku fasiray oo ku tilmaamay kasalaati fi daari lmaqsuba kasalaati fi daari lmaqsuba oo xanaabiladu ay leyihin lam tasix salaatuhu jamhuurta waa ka asxibay leyihin maca alithmi oo nahyigaasi laa yaqtadi lfasaad xanaabiladii jumhuurta og tahay maslatu nahyi annahy yaqtadi lfasaad bay leyihin xanaabiladu ama fasaad shayga nahyigaasi ha u noqdo manhiyo canhuga laftirkiisa daatadiisii ama shay khaarij minhu ka baxsan ha ku noqdo laakiin xanaabiladu waxay leeyihiin annahy yaqtadi lfasaad ninkii daar guri uu soo dhacay ku tukada ama boos uu dhacay ku tukada salaaddiisa warigi ma asixayso marka ibnu tamiya wuxuu leeyahay marada meesha la dhiganayo oo dadkii oo aan fadhiin marada sii dhiganayo lasii xajisiin oo marada sii dhiganayo waxay lamid tahay guri la dhacay iyo boos la dhacay o lagu tukanaya lamid tahay buu yiri naam kana sheekhan lakin wuxuu yiri waa banaantah lakin waa laska qaadi karaa lakin likayrihi izaalatu waljuluusu makaanu lfariis wayukrahu lkalaamu lakin maxamed ibnu siriin raximah llah waxaa laga soo sheegay inuu addoonkiisa dhihi jiray isii fadhiisa meel markuu fadhiistana u banayn jiray boos usii usii fadhi jiray wyukrahu lkalaamu hadal waa la nacaa wsalaatu salaadna waa la nacaa karaahiyadaas waa taxriim wey in la hadlo agga hadalka xaggiisa maxaa yeelay eh, jumcadiisa waa balaqwiga faqad laqaa soo arortay ah, man qaala lisaaxibi ansib wlimaam yqdu faqad laqa marka yukrahu hadal waa xaraam wey wsalaatu in tukada xaal khudba khudbada socotaa salaad u istaagto iska tukato walaa yaxrumaani xaaraansa ma aha buu ku leey musanifka waxaan isku hayaa masaladaas sidaas ku tag sa xataa shaaficiyada isku haynin ayaa isku haya arrintaasoo isku khilaafsan taxriim sheegaysa walaa yaxrumaani xaaraama abuu leya isagu musanif raximah llah fain dakala hadduusa galo masaajidkii buu soo galay khudbadii oo socota see yeeli salla taxiya taxiyatulmasjid buu tukan faqad oo keliya wayukhafifa waana soo fududeen waa fududeynaya qadru mujzi inta ka gudaysa ee salaaday ku asaxdo ayuu kusoo kaaftoomi intii salaaday ku asixi laheed arkaanteedii buu ku dhamaystiri faahfaahaysi iyo dhaadheereen waxaaso dhan soo gaabinaya khudba ilan socotee fastamicuu lahu waansitu weyaan inuu dhegeystaa la rabaa fain dakala salla taxiya faqad oo kaliya yuqado waana fududanaya wayundabu lkahfu wayundabu waxaa la suneeyaa alkahfu qira'atu lkahf suurat lkahf maalinta jumcada in suurat lkahfi la akriyo nuur baa lagu helaa nuur ah, ajir iyo thawaab baa lagu helaa imaam albani waa saxiix wasalaatu cala nabiy sala allahu aleyh waali wasalam nabiga oo lagu saliyaa sunno ah laylat اjumcati habeenka jumcada iyo wayawmaha maalinteeda ah, nabig ala slam wuxuu yiri maalinta jumcada faakhiru salaata caleyh fa ina salaa tamluqni way soo gaaraysaa salaadda nabiga maalinta jumcada toos bay u gaari sala allah alيh wasalam maalmaha kalena malag baa gaarsiinaya ah, wayukhiru wuxuu badinayaa fii yowmihaa maalinta jumcada adducaa alla bariga ilahi u baryi oo ducada u badinaya rajaa saacati اlijaaba saacatlijaabada isagoo rajo ka qabo saacad baa jirta jumcada ku jirta oo ducada la aqbalo waa saacad yar laakiin ilah waxaad weydiisata uu ka aqbalaya subxaana watacala saacatu ijaaba waa lagu qariyay maalintaasa lagu dhex qariyey marka in aada loo dadaalo ilahay la baryo ducada la badiyo carabka la baro fiican tahay wa hiya musanifka lakin isaga wuxuu qaatay aqwaal fara badan ayaa ku jirta xabaari oo kasheegay aqwaal fara badan baa ku jirta aqwaashii marka mid buu iska rajaxday oo culamada qaar ay qabaan ku tageen ku raaceen waa maxay wuxuu leeya wahiya saacatulijaabadu maa bayna juluusi اlimaami imaamka fadhiisigiisa calal mimbar uu ku fadhiisto laga bilaabo ila salaati ila dukuuli salaat salaada laga galo inta udhexeysa ay saacatuljaamada ku jirtaa buu leey ilaa faraaqi salaati ah, sax wey taasaa waaba ku qortay kitaabka nushqaad kalaa qorayso ilaa faraaqi salaati ilaa salaada uu ka bogo macnaa waxaa weye hataa marka khudbada la dhameeyo oo salaada intaa saacatuljaamada rajadeeda waa socotaa saska wada waa qowl qowlka qolasha kamid a ah. maa bayna yajlis imaam ilaa an tuqda salaat xadiidkan saxiix muslim uu kusugan yahay kuwo kalena waa aqwaal kala gelinaya aad fara badan baa jirta qolasha ugu raajixsan waxaa weeyaan bacda salaat alcasr casrka gadaashiisa bacda salaat alcasr xadiid mm-hmm. cabdullahi bn salaam radia allahu canhu iyo abu hureyra waa kii ay marka uu dhihi jiray xilligaas weeyaan oo isku qabsadeen oo xilligaa dee nabiga alay slam wuxuu yihi qof salaad tukanaya oo ilaahay baryahay salaadan xilligaa lama tukado markaasu wuxuu yihi soki nabiga alayh salaam uu yihi ma aha ninkii salaad sugaayo fahuwa fi salaat salaad bu ku jira marka haddaa salaada casr gadaasheed iska fadhiisato ducaysato qof salaad sugayana waa tahay oo kale salaad ba ku jirta ajirkii salaada waa hey ducadiina marka waa laga aqbal saacadda halkaas ku jirtaa qaar baa saxaabadu xataa isku qabteen marka calaa kulli xaal maalintaas in in badan laga dadaalo oo ducada iyo allabariga la badiyo xiliyahaas hadda la sheeg sheegayo labadaas ugu badan yihin u xoog badan yihiinna si gaara loo culeska loo saaro oo aad maratay ihtimaam loo siiyo wallahu aclam billahi tawfiq wsala allah wslm ala nabiyina mxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin